بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وصحبه أجمعين اللهma انfعna ma cلمtna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال الإmام أbو الإسحاq الإبيrي رحimه الله تعالى في منظومته رجعت القاقرا وحبات عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى وأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت تفر من الهجر وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت ولست تضيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدتا وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبا منتشاطا ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالإخلاص إن إذا نشبت fain lam tanha canhu nashibta fiihi waman laka bilkhalaasi idaa nashibta tudanisu maa tadahara minka xataa kaanaka qabla dalika maa dahurta وsرت صير ذنبك في وثاq وكيف لك الفكاك وqاd sرta qاl المصنف رحimh الlه taعaalى رجعت القهقرا ما زال الناظم رحمه الله تعالى في معرض توجيه النصح إلى نفسه على نisان منسوحه wxuu leeyahay kama zuulin musanifka naadimka ah inuu weli ku dhex jiro naseexo inuu naftiisa ku wajaho oo naftiisa u naseexeeyo laakiin calaa lisaani mansuuxihi midkii loo naseexinayay carabkiisa sheekhu asagaas isku naseexinayo laakiin muxuu naseexada kaga soo marinayaa calaa lisaani mansuuxihi abubakarkii uu naseexeynaya carabkiisii buu soo marinaya naseexadiisii marka sidaas ku naseexeynaya laakiin abubakaroo oo hadlaaya oo sheekhi u naseexeynayo iska dhigaya ardaygii abubakar ahay loo naseexeynayoo hadda dowrkiisa sheekhi u naseexinaya naseexadana ayaa wata waxa marka horena abubakar u naseexinaya waa sheekha waxa haddana naftiisa u naseexinayeen abubakar oo sidaa iyo sidaa adiga idheh ee afkii laftiisa u naseexinayana waa sheekhi laftirkiisi marka waa tafanun fi nasaaix naseexadii buu musanifku ku tafanunayaa oo hadba nooc iyo hadba kayfiya hadba baraaca ayuu markaasi kuu gelayaa raximah llahu tacaala <clears throat> marka wuxuu yihi waa kaad igu tiri buu leeyahay hadda kahor waa kii yidhi war adigaaba nin oday ahoe aniga dhalinyarada maxaad mulakumood igu igu dardaaro warinaysaa anigu xilli iskaba dhibaato badan baan kusoo beegay beegmay adiga cilmi iyo culamo kusoo kusoo koray xilligoodii aawe aniga cira igama soo bixin adiga ciradaadii ay kuwaanin weyday maxaa maxaad anig iga nase waa kii soo lahaa tiibuu wadaa wuxuu yihi rajat rajacta alqahqara wuxuu yihi sheekhow inkastood fiiclaan jirtay waagii hore laakiin rajacta waxaad noqotay alqahqara gadaal gadaal rifaas baad u noqotay gadaal gadaal baad u laabatay <clears throat> hor omaad soconin wakhabadta waad habagsatay wakhabadta waad habagsatay cashwaaa khadwa khadba cashwaaa indhala-aan habagsi indhala-aana ayaad habagsanaysaa khadba cashwaa hasha markii ay indhaha ay ka daciifsan tahay oo ayna boholaha iyo godadka iyo meelaha iska erkeynin ba waxaa la dhahaa cashwaa indhaheedaa daciifa marka hadba boqol ba boqol ba iskaga dhici habeel qowraarinay lugta lala geli amin dambay arki sidaasoo kale u ka wadaayo habagsi baad ku socotaa buu leeyahy sheekhow ah, habagsi baa ku socotaayo ma toosnid rajacta alqahqara gadaal gadaal baad u laabatay qabadta waad habagsanaysaa cashwaaa khadba cashwaa habagsi indhala-aana ayaa iska habagsanaysaa oon sawaab iyo saxiix iyo faasid midnaadan kala saaraynin meel alla meesha kuu saraagtay waa iskaga dhexdhexaysaa lacamruka ku dhaartay xayaatadaade loo wasalta haddaad xiriirin lahayd wanaaggii aad ku socon jirtay lamaa rajacta dib adaada noqoteen haddaad wanaaggaadi ku socon lahayd dib adaada noqoteen laakiin maxaa kugu dhacay rujuuc iyo intikaasa dibu noqod ayaa kugu dhacay iyo iyo bohol ku dhicid baad ku dhacday marka waan arrimaha khatarta war ishaarayaa eh, fa ina alxaya laa yu'manu minu lfitna qofka nool fitno aamin loogama aha intuu qofka markuu dhinto umbaa la fiirin muxuu ku dhintay waxa u dambeeya ku dhintay intaad nooshahayse aamin ma tihid walidalika nabiga ducadiisa oo ugu badnayd maxay ahayd yaa muqaliba alquluub habit qalbi calaa diinik qalbiga allaha gadgadiyow qalbigayga diinta ilah ku sug hada huwa athabaat athabaat wa khayru alacmaali khawaatimuha acmaasha waxaa ugu khayr badan khawaatimteeda hadday fiicnaato alumuuru bilkhawaatim khayru lacmaali o alumuuru bilkhawaatim man khayru nnaasi man daala cumruhu waxasuna camaluhu qofka intuu cumrigiisa dheeraado camalkiisana suubanaado oo khaatimo fiican ku dhinta yaa khayru nnaas la yidhaahdaa dadka ugu khayr badan marka arrintaasi waa arrin xun iska ilaali buu ku leeyahay waad ficnaan jirtay laakiin dib socod baa maryahan kugu arkaayo qahqaraan kugu arkaayo inaad dib u socotaan kugu arkaayo qaflada iyo hawaa-u nafsiga iska dhowroo haddaad socon lahayd maada soo noqoteen hore usocuu ku leeyahy de waa saas a ah, man shaaa minkum an yataqadama aw yataahar qofkii raba ama hore u socdo ama dib ha u socdo lakin ma fi juluus ma fi qucuud ibnu qayim saasuu leyahy raximah llahu tacaala ibnu qayim aljawziya wuxuu leeyay laysa fi naasi qucuud dadka wax fadhi la yihahdo maba jiraba dadna hor bay u socdaan dib dib u socdaan mooyaan socod waa khasab adduunyada waa la socdaa so waagi ma beryin maalinta ma dhamaanin waa la socdaa ah, adoo sarirtaada socda haddana waa socotaa sariirtaada saaran tahay waa socotaa markaad sariirtaada fuusho salaadihii ka tagto oo cilmigii cibaadadii ka tagto oo daacadii waxbarashada ka tagto ya xaggeed u socotaa hore mise gadaal gadaal baa u socotaa haddaad kacdo ood go-a iska tuurto shaydaanka iska naarto cibaadadii aad la imaato binashaatin waxayawiya wa jiddi wa ijtihaad dadaal aad kula imaato cilmigii aad barato hor u socoto maalin walbaba aad xoog talaabo qaado hor u socoto maxaad noqotay mutaqadim horaad u dhaqaaqday mutaqadim baad noqotay hor baad dhaqaaqday hakada wuxuu leeyay rajacta alqahqara gadaal gadaal baad u siqaysaa u socotaa wakhabadta waad habagsanaysaa habagsi waa qofka indhaha la indhaha isa daciif yahay iska un um, nasiibkiis iska socda cashwaa khadba cashwaa indhala aan habagsi indhala aana lacamrukaan ku dhaartay xayaatadaadee low wasalta haddaad muwaasale xiriirin laheed wanaaggii hore lamaa rajacta dib amaada noqoteen walow waafayta haddaad la kulunto walow waafayta ey low ji'ta wa atayta wa talaqayta haddaad la kulanto ood u timaada rabbaka rabbigaa qiyaamaha ilaahay loo lala kulmi doonaa subxaana low waafayta rabbaka rabbigaa haddaad la kulanto ood u tagto duuna dembin adoon dembiba lahayn wa nuuqista hal xisaaba xisaabtana lagugu adkeeyo idan xisaabba haddii lagugu adkeeyo halagta waad halagsantay a ah, idan halagta a ah idan waad garasa tawiinta tawiin ciwad baa la dhahaa marka ciwadun can jumla wey tanad hadda wanuuqishta alxisaab idan ee idaa nuuqishta alxisaab halagta kol haddii xisaabta lagugu adkeeyo waad halaagsantay ayuu ku leeyahy waase marka adoo dembi ba aan la imaanin see xisaabta lagugu adkeyn ilahay awooddiisa iyo qudradiisa waxba kuma aha cadaaladiisa iyo awooddiisa mulkigiisa saa iskale walmaaliku yatasarafu bi mulki kayfasha su raba u tasarufaya caqli ahaan lama diidayo laakiin sharci ahaan iyo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aadada iyo sunnada uu leeyahay qofka aan dembiga lahayn lagu adkeyn mahayo xisaabta bale maxaa la yidhi laa khawfa laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun walbahaar iyo murug midna ka baqi mahayo aan qofkaan dembi lahayn laakiin wuxuu ka hadlayaa lagu weyn mahayo dhaliil si kasta hadda u wanaajiso cibaadadii qaliil lagu waayo maayo nicmadii ilaahay uu kuu galay iyo abaalka uu kuu galay kollay boqol kiiba boqol lama imaan kartid raxmadii ilahay way waxaa lagu moodayo camalku wax ogow asbaaba laakiin naxariistii ilaahay way waxaa lagu mooday ee jannada qaaliga lagu helay kol hadduu ilaahay damco inuu si dhaba kuula xisaabtamo waad halaagsamaysaa wy macnaha taas ka wadaa walow waafayta haddaad u timaado rabbaka rabbigaa duuna rabbi dambi la-aan haddaad ogu timaado wa nuuqishta alxisaaba xisaabtan haddana lagu adkeeyo wax lagu raraadiyo idan markaasi halagta waad halaagsamaysaa walam yadlimka kumana dulminin ilaahay fii camalin camal kuguma dulminin oo waxaadan samaynin ilaahay dusha kaama saarin walaakin ha yeeshee casirun waxaaba culusba oo adag an taquuma inaad u qumto bimaa wixii xamalta ad xumbaartay saasuu le waa ku caddaysamaad beydka dambe beydka dambe wuxuu leeyahay markuu ilaahay subxaana wa tacala kula xisaabtamay kuma dulmin wamaa rabuka bidalaamin lilcabiid xadiid lqudsigana muxuu ahaa yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu ha naftayda waan ka xarimay dulmiga idinkana waan inaga xarimays dulminina bu ilahi subxana watacaala marka ilahay kuma dulminayo ha mithqaala xabatin min khardalin haddaad la timaado ataynaa biha wakafaa bina waa ilahi kuu xisaabtaba subxana wa tacaala bale xasanaadkana waa kuu labalaabi sayi-aadkiina si oo kale unbuu kuu qorayaa man jaa bilxasanati falow cashru amhaaliha waman jaa bisayiati falaa yujza ilaa milaha ah soo maaha ayib ayadoo kale un baa lagu qoraya sayadi ilahay kuma dulminayo laakiin waxaad ogaataa wixii lagu xumba lagu xumbaaray oo takaaliiftii sharcigeedi iyo xilalkii lagu saaray siday ahayd ogamaa lasoo bixin marka wax lagu weyn mahayo haddii naxariista ilaahay uuna ku siinin kollay meel wax lagu weyn mahayo wax laguu qabsado laguu ciqaabo waad lagaa helayaa walam yadlimka kuma dulminin rabbi fii camalin camal gudihii kuma dulminino waa ka nasahanya ilahay dulmi walaakin casiirun waxaa culus an taquuma inaad u qunto bimaa wixii iyo camalkii xamalta aad xumbaartay walow qad ji'ta haddaad timaado yowma alxashri maalinta kulminta ummadda lasoo kulmin doona qiyaamaha fardan keliga haddaad timaado kullu qof walbana fardi buu imaanaya a ilaa ata raxmaan cabda iyo aayadda maxaa fi suurati eh, maryam wkulhm aatihim ywma alqiyaamati farda wakuluhum ayb qof walba ilahay buu u imaanayaa wakuluhum a aatihi soo ma diin baa atihi gaad hada gaadhsii aatihi soo saa ma aayadda kalena saas aheed walaqad ji'tumuuna furaada kama khalaqnaakum awala mara wataraktum ma khalaqnaakum taraktum ma khawalna ayb walaqad ji'tumuuna furaada furaada oka keligii yawma yafiru lmaru min akiih qof walba qofka kalu ka cararaya isagoo keligii ordayo imaanaya isagoo keligii ordayo imaanaya markaasaa keliga lala xisaabtami isagoo sadiiq iyo saaxiib iyo waxba markaas a ku xisaabtamen ayib walaw ji'ta haddaad timaado yawma alxashri maalinta qiyaamaha ee dadka lasoo kulmin doono fardan keliga xaala tahay haddaad timaado wa absartaa aad fiirisood aragto almanaasila boosaskii dadku ay kala yeesheen fiihi yowmulxashri shataa xaaluu kala tegsan yahay laa cadamta waxaad weyneynaysaa oo weynaanaysa kugu weynaanaysaa anna annadaamata shallayto fiihi yoomkaasi lahfan murug iyo xusni iyo walbahaari xasra calaa maa fii xayaatika noloshaada wixii gudaheeda aad ka dayacta dayacday baadna ka xasroonaysa oo ka nidaamoonaysaa maalinta marka qiyaamaha la imaado dadki waa manaazil shata kala duwan wey ya maxaa kamid a ah? asxaabu lmaymana asxaabu lmashama saabiquuna saabiquun intaasaa loo kala qaybsanayo fa minhum dhaalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bilkhayraat dadku sidaasay kala noqonayaan mid waa mid tegay oo darajo fog aaday kuwaa mid dhexdhexaada mid waa mid dhaalimun linafsihi naftiisa dulmiyey waay marka iyada oo qofka u arko in laga sareeyo ama u arka inuu naarba galay labadaba wuu shalaytoon labadaba wuu shalaytoonaya kii janna galay xataa markuu arko darajadii sidii loo kala sarreeyo lianna nabig alay slam wuxuu yihi taraa ahla lquraf yowma alqiyama kama yataraawa bacdukum anajmu lhaabir <clears throat> kama qaal alayh isalaatu wasalaam saas ku tustaan xidiga fog ee meel fog oo ka muuqdo xidigaas ku dhahdaan yaa dadkii jannada ku jiray baa waxay istusaayaan dadkii jannada kula jiray darajaadkoodii war hebel fiiriya sarti hebel fiiriya gurigii hebel fiiriya dhalaalkaa iyo iftiinkaa hebel gurigiisi wey xidigaas jannadi baa lagu wada jira agow walidalika ilaahi subxaana wa tacala wuxuu ku magacaabay yawm alxasra waandirhum yawma alxasra dadku dhan wada u shalaytonaya ka aan janno helina wuxuu ka shalaytonaya inkaar baan ku dhacday shalayto iyo inkaar maxaa gu watay yaa laytanii buu leeyahy lama attakid fulanan khaliila hebel maxaa saaxiib oga dhigtay maxaa nabigu raaci waayey kii kalena wuxuu leeyahay martabadan iyo manziladan aan gaadhay maxaan u dadaali waayey buu leeyahy marka addoonku wuxuu qof walba oo muslima qofka muslimka xataa wuxuu ku shallaayi saacad kasta oo dayaac iyo macno la-aan ku dhaaftay buu ka shallaayi doonaa marka inaabaha la gaaro nasal allah salamat alcaafiya ilahay waxaan ka baryara inuna waafajiyo khayrka tawfiiqda asaga iskale awood malin innaga walow qad ji'ta haddaad timaado yowma alxashri maalinta kulminta qiyaamaha fardan xaalad keligaa tahay oo absarta almanaasila boosaskii dadka ay kala sarreeyeen aad fiiriso hum darajaatun cinda allah waa la kala sarreeyahay fiihi maalintaas gudaheeda shataa xaaluu kala tegsanya aad aragto la acdamta nadaama shallayto iyo xasro iyo nidaamo ayaad shalayto ayaad weynaa ku weynaanaysaa ama aad weynaysanaysaa oo badinaysaa fiihi yoomkaasi lahfan xaalu yahay ama lahfan xasro iyo walbahaar iyo murug lahfigu waxaa weeyaan waa murugta daran iyo qofka inuu ay musiibo weyn ku dhacdo calaa maa fii xayaatika wixii noloshaada gudaheeda qad adacta aada dayacday ayaadnad ka walbahaaraysaa yaa lahfa nafsi baad dhehaysaa lahfa nafsi naftayda xasradeeda iyo murugteeda iyo walbahaarkeede ayaad ku calaacalaysaa buu lehay watafiru waad carari min alhajiiri adduunkii waxaad ka cararaysaa min alhajiiri kuleel watataqiihi waad ka dhowrsanaysaa oo meel qabow baad mar walba raadsanaysaa fahallaa min jahanama maxaa jahanama qab fararta oga carari laadahay war jahanama ka cararta a wa qaaluu maxay dheheen laa tanfiruu fi lxari mark markay dheheen ilahi qul naaru jahanam ashaddu xaraa law kaanuu yafqahuun dadka da wax fahmi lahayen naartan inaga aan shidano waa sabciina juz-an min naari jahanam jahanamo qaybaheeda naaraheeda iyo gareedkeeda iyo heerkulkeeda heerkulka jahanama marka la qaybiyo toddoba toddobaatan qaybood loo qaybiyo hal qeyb oo kamida way dabka inaga ashidanayno eedan u dhawaan karin humrihiisa meelkaasoo qabanayo ee gacmaha ka taagay ood cararayso waxaa weeye lixdan iyo sagaal juz oo jahanamo kuleelkeeda iyo heerkulkeeda kamida ayaa dhiman oo lagu dari yah walidalika ninka ahlunaarka ugu naar qabow nabiga wuxuu yihi calayh salaam dhuxul daba ayaa loo saarayaa rays magaadhada lugta hoosteeda hoostoosa calaa casha maskaxdiisaa huraysa bu nabig sala allah alay wasalam dabkan hadda hadaad ku istaagto lugti ku xanuunta jirka ku xanuun laakiin madaxaada ma horaayo ya maba soo gaarayo halkaas ku baabiiba marka waxaa lagu daraya lixdan iyo sagaal waxaa lagu darayaa heerkul ayaa dib loogu dulka toddobaatan bay noqonaysaa marka kuleelka jahanama wax laga cararaa oo ilahay laga magangalaa cibaaduraxmaanna waa lagu ammaanay waa kuwa dhahaya rabbana srif cana cadaaba jahannama ina cadaabaha kana caraama inaha saaad mustaqaran wa muqaama meel lagu sugnaado meel lagu nagaado meesha ugu xun weeyaan jahanama nacuudu billahi minha ilahan kamaa tafiru min alhaji marka salaadii waxaad leedahay kuleel baa jira duhurkii qabowgii aroorti waxad leedahay qabow baa jira jahanamana kuleella waa leedahay zamhariiri qabowna waa leedahay kuleella waa leedahay war adoo jahanamo ka cararaa ku dhaantee adduun kuleel ma jiro kuleelka soo socda haddaad og tahay kuleel adduun ma jiro waxbaa kulul iyo meesha waa qorax iyo meesha ma aadi kari iyo waxaa dhiin waxa dalabatul cilmiga intikaasada ku riday bay kamid tahay oo qeyrkood ka reebay inay wax bartaan way ugu fogtahay meesha maad maqli hadda nin magaalada gaaris gudaheeda jooga waxuu ku dhihi ya way fog waa fogtahay ya gaaris meesha ugu fog soddon daqiiqa ka badan maa la socdaa umale mahay soddon daqiiqa ka badan ninka qofka si fiican u socda oo tallaabsada soddon daqiiqa meel loo socod ma jirta hadda si fican u talabsada ka hadlayo waxaan ka hadlaya hadaa socoto de rag iska dhigto ya ya way waay waxa afartan sano daqa socnay adiga haye si fican ma socotaa jid toosa maad ku socotaa mise koona koonad gashaa wa kafir koona koonahaas balas waxa minus baa gelaya minus ka jar wadda toos haddaad socoto ya soddon daqiiqo meelhaasay noqon soo ma ah. axyaana laa uriidu an adkura bacd alacmaal asal allah an yarzuqana likhlaasa fi lqawli walcamal lakin min baabi tashjiici washahd alhimam inaan ugu yar adkeeyo oon waxoogu inii sheeg darteed katiibka kitaabka saxiix bukhaariga ee muslimka waxaan oga taxnaa sod waan xisaabi jiray saacad baa waxaan qabi jiray bigbigle saacad bigbigle yaan qabi jiray mudda big big dhihi jirta soddon waa aroortii sii socodka soddon daqiiqana waan soo soconay oo xaafaddan ku jallaa iyo masaajidkan wa ka raacan jiray baan usoo noqoni casarkii haddana qabla alcasr bayna duhr walcasr baa haddana boqooli haddana soddon daqiiqa loo socday bacd alcasr markaan kitaabka laga bax kadib baan soo noqoni kitaab naxwa ah haddana la akrinaya akrinayaan kusoo laabani marka meeqaa la socday maalintaas ya laba saacadood oo socda waa ya laba saacadood oo socda wey waa labagal waa kitaabka annaga labagal hadday allah unaxariistay taagantah labagal waa la yihahda kitaab laba jeer la geli maalintii haddaan akrinay casrka akrinay maalina khamiista oo waa iska iyadu waxba kuma jirto calaa kuli xaal raggii annaga wax ka baranay ee culamada anada ahaa jazahum allahu khayranna ha sheegin laa xadith walaa xaraj dhibaatada ay wax ku barteen iyo dhibkay ku barteen annaga raaxaan ku nooleen laakiin raggii wax ka baranay dhibkay ku barteen wax aad bay u adkeed aad iyo aad bay u adkeed ya marka waxaan xasuustaa maaqaan in hadda ka hor bacd alxalaqaad ku sheegay kitaabka ma muslimka mase saxiix albukhaariga ah iyo habeenkii roob baa da-ay roob baa sheekha kitaabka noo akrinaya sheekh cabdiraxmaan baa la dhihi jiray raximah llah wa askanahu fasiix aljanaan waxaa eh, nin mintid u ahaa mma kitaab la baajiy ma yaqaan duruuf kasta oo dhacda aad bu uga taxadari jiray marka roobba habeenkii daayay ay waxaa la yidhi khalaas rooba caawa da-ay maanta kitaab ma jiro biyihii baa qulqulaya meel walbaba subaxdii ardadii marka sheekhu iska soo jeeray isagoo biyihii ka qulqulayaan buu imaa imaan doonaa biyihii saa uga daadanayaan roobki dadkii un ilaahay waafajiyey baan kamid ahaa ama binaqati rabbika faxadith dadki jiray baan kamid ahaa dinin dhalinyaraban waan ahaa meeshii baan tagnay xalqadii baan ka qayb gallay in yarba soo fadhiisatay marka sheekh wuxuu yihi maanta raggii lahaa kitaa roob baa daaya kitabka la baajin doonaa ayuu tacliiqiyey sheekhu ka hadlay ka tacliiqiyey ashaahid waxa weeye wax kasta qabow kasta naaru jahanaba ka qabow zamhariira kuleel kastana jahanaba ka kolol qul naaru jahanam marka saxaabada lalahaa munaafiqiintii dadka hadlaayo laha war xilli kulbaa la joogay habixina jihaadka ilahay markii waa tacliiqiy wuxuu yihi qul naaru jahanama ashaddu xaraa law kaanu yafqahun hadi wax fahmi lahaayeen wey marka intaas marka waxaa weeyaan runtii haddaanan oga jeedin qasadka kale ma bashe lakin waxaan inii sheegayaa waa kaydun min fayd culimadii wax bartay ee cilmiga baratay kuwan kutubta alifay kamid yihiin waxay wax kutub ku alifeen isi wax u barteen isi wax u qoreen gaajadii ku noolaayeen rag baa qashinka soo daadiyo ka dhex raadsan jiray cambaha iyo qudaarta lagu soo daadiyey iyo timirta xunay angegtay laska soo daadiyey yaa rag ay kala bixi jireen mana aha joqoro iyo qof waalan midna ma ahee waa dadkii xamalatu shareecadahaa ee xigmad iyo cilmi ilahay iskugu geeyey a'imat ahaa si gaajadaasna ayna ogu dhimanin ugu dhicin cilmigiina ayn oga tegin ayay meel walba la galeen meel walba la galeen marka innaga himadeena hoos bay udhacsan tahay waan rafaadsannaha yani marad la yiraahdo dacfi iyo dacfulhima ayaa nagu nagu fadhiya ilahay naga qaado ayib wuxuu leeyahy musanifku raximah llahu tacaala tafiruu waad ka carari min alhajiiri guur hajiirku waa xilliga maalinta qoraxda kulusha la baxaa hajiir la yidhaahdaa haajirana waa la yidhaahdaa muntasifu nahaar maalinta bartankeeda kuleelkii baa laga wadaa wa tattaqiihi waadna ka oo waa iska ililaalin fa halla waa yaabe fa min jahannama jahanama maxaad qad fararta uga carar laada jahanama waxaa looga cararayaa in hadda lala imaado wixii naftu nacaysa liannahu nabiga alay slam muxuu yihi xufat innaaru bishahawaat waxufat iljanatu bilmakaarih wax allaala wixii nafta nacaysa o dhan janna lagu galaa waxay nafta shahwadeeda kamid kamida ah dunyadood raaxadeeda iyo waxeeda raaraasatana jahanamo weeya waxay inuu geli lahaa walasta ma tihid tudiiqu kii kara ahwanahaa jahanamo meesha ogu fudud ugu daciif ogu yar cadaaban cadaab cadaabkeeda ahwanaha meesha ugu jilicsan ogu fudud ee ugu sahlan cadaaban cadaab jahanamo meesha ugu fudud cadaabkeeda ma keri kartid adigu walow kunta alxadiida haddaad bir ahaan laheed ladubtahaa waa dhalaali laheed biha bi jahanamaad ku dhalaali laheed iska dhaaf aadamahan daciifka ahe jirka ka samaysan maqaarka ah haddii aad bir ahaan laheyd waad dhalaali laheyd buu leey ah, xadiidkii nabig alay adi uu wugtahanimo kaga sheekeeyey eh, in qofka lugta loo saaro naar madax ay hurayso wuxuu yihi yu'taa yawma alqiyaami jahanam walahaa sabcuuna alfa zimaam maa kuli eh, maa maca kulli zimaamin sabcuuna alfa malak yajaruunaha sala allah alay slam xadis fi saxiixa kusugnaa jahanamo waxaa la keeni doonaa iyadoo ah toddobaatan kun oo hogaan ah ay ku yaa ku xidhan hogaan naar baa hogaan lagu xidhaya waa qudrada ilahi fiir awoodiisa markaasaa ah, hogaankii walbaba toddobaatan kun oo malag baa haysta yaa ku dhegan haddana way jidayaan takaadu tamayazu min alghayr inay soo go-do takaadu tamayazu min alghayr inay soo go-do ay ku kusiganaysaa halka kasoo buuda caro darteed dadkii waa weli loo soo daynin oo xisaabtii socoto inay soo leeftay rabtaaba nacuudu billah walasta tudiiqu ma kartid hawanahaa meesha ugu fudud cadaaban cadaab walaw kunta haddaad ahaan leed alxadiida bira bihaa naarta jahanamaad ladubta ku dhalaali laheyd ama bihaa ee fiiha jahanamo dhexdeeda haddaad ahaan laheyd bir ladubtaha intaa waa iska walaa tunkirha inkirin a waxa cadaab iyo ciqaab iyo jahanaba lagaga sheegay ha inkirin qofka hadduuba kas u inkiro xaqiiqaha u inkiro u ku gaaloobi laakiin lisaanu xaalkaada dhaqankaada wax inkiray ha u ekaanin oo markii jahanamo lagaga sheekeeyo wixii lagu geli laha lagu sii socdo oo jahanamo wixii maarata lagaga badbaadi laha laga cararayo laan sameynaynin qof inkiray buu lamid yahay xaalan lisaanulxaal axyaanan aqna can maqaal isaga afka kaga carabka waay kaga waxaysan walaa tunkir ha inkirin fa ina oo ha ekaanin qof inkirsan oo dhaqankii aan lahayn fa ina almra amarku jiddun xaqiiqa weeye amarku waa xaqiiqo dhab ah walaysa ma aha kamaa xasibta saad u malaysay walaa danantaad u malaysay oo is adkaynayaanun beytka lagu xoojinaya siaad u malaynaysa arrintu ma ahe arrintu waa arrin jiddi ah oo xaqiiqo ah oo adag weeyaane iska ilaali bu ku leeyahy dayib abaa bakrin ya abaa bakrin abu markuu sheekhi ka u jawaabay oo intii naseexa uu ku lahaa isagana ku yiri isagana ku yiri oo u naseexeeyey isdhaafsadeen naseexadii sheekhi waa waa gar dhiibtay wuxuu yihi waxaad ugu tiri oo dhan waa runtaa waan ahay intaad qarisay eedan ogeyn baana ka badan markii loo fiiriyo intaad ka aamustay ceebtayda waabad i ammaantayba intii yareed unbaa sheeg sheegtay inti kale waad ii qarisa waad i ammaantay buu leey tiibuu ka hadlay marka musnif wuxuu yihi abaabakrin yaa abaabakrin abubakarow kashafta waxaad banaanka soo dhigtay ood fayday aqalla caybihi ceebtayda midda ogu yar inta ugu yareed ayaad soo fayday banaanka dhigtay wa akharahu intiisii badneed iyo wa mucdamahu intiisii weyneedna satarta waada sustay ee wasatarta akarahu wa mucdamah satarta waxaa la surtay akarahu akar lcuyuub ceebahayga inta ugu badneed wa mucdama ugu weyn waa qarisay bule inta aad sheegtoo dhan waanahay laakiin intii yareed un sheegtay intii weyneed waaba waaba qarisay axsanta bu kuleh ah, waxaad i qarisaaba maaratay aad ii sheegin ayaaba ka badanba abaabakrin kashafta waxaad fayday banaanka soo dhigto aqala caybi ceebtayda inta ugu yareed wa akarahu inta ugu badneedna iyo mucdamo inta ugu weyneydna qasatarta waa la surtay faqul waxaad tidhaahdaa maashiita waxaad rabta dheh fiya aniga iga sheeg oo min almakhaazi dulli ah makhaazi dulli fadeexa ay la socota wey dulli qofka intuu ku dhaco waliba inuu ceeboodo wax alla waxaa rabta iga sheeg wadaacifaha laalaab sheegidda fa inaka adigu qad sadaqta rumaad sheegtay gersheekh man tawaadaca lilaahi rafacahu llah ninka ilaahay u tawaaduca oo hoos isku dhiga oon isweynaysanin o iskibrinin ilahay baa kor u qaadaya subxaanahu wa tacaala ayib faqul dheh maashita waxaad rabto fi fiya gudahayga min almakhaaziyi khizyi iyo dulli iyo ihaanaa wadaacifha laalaab fa inaka adigu qad sadaqta run baad ku sheegtay wamahmaa cibtanii wax kastoodi ceebaysa ugu ceebaysay falifarti cilmii cilmigayga iyo aqoonta aan aniga hayo bibaatinihi waxa aad igu sheegayso bibaatinihi gudihiisa cilmiga aan u leehay kaanaka waxaad ka dhigan tahay sida adiga oo qad madaxtay ammaanay bedka wuxuu ka wadaa waxaad ugu sheegtay ceeba aqoontaadi aan isku leeyahay markaan dib u fiiriyo oodi ammaantay buu leeyahy ah, ile qof walba waa is ogyahay mogta bal ilinsanu calaa nafsihi basira soo ma qof walba waa is ogyahay mararka qaarkood waxaa lagaa sheegi adna waad is ogtahay ah, waad is ogtahay bale wax ka badan waxaa lagu sheegaya inaabaad ku sugan tahay yar baa lagaa arkay oo lagu fayday intuu ilahay na asturayo subxaanahu watacaala waa ka badan ilahayna qofku asturo mu'mina oo muslima u qariya adduunyada ceeb asturo aakhirana wuu asturaya una ceebeyni asturay wuxuu leeyahay adduunyada waan ku asturay maantana waan ku asturaya waan ku cafinaya ilahay ana cafiya subxana wa tacaala ceebteena astur wamahmaa cibtanii wax kastood i ceebaysto falifardi cilmii cilmigayga xaqiiqadiisa iyo dhab ahaantiisa bibaatinihi gudaha ceebtayda gudaheeda aan cilmiga aan uleeyahay kaanaka sida adigoo qad madaxtay ammaantay oo kale wey falaa tarda almacaayiba fa huwa caarun marka wuxuu le lakin waxaa daran ceeb aad lahaatide inaad ceebti aada laheed ku raadli noqoto oo iska haysato oo adoo dhaliil iyo eed iyo ceeble aad ceebti ayad aad iska zuulin weydo oo iska raadli noqoto taasaa xun a qofka dembigu waa ku dhici karaa dhaliilla waa yeelan karaa lakin isbeddel baa la rabaa inu isku sameeyo oo wixii ku sugnaayo xaaladiisa iska bedelo ka toobadkeena ka noqdo ishagaajiyo a marka waad ina seexaysay raxima allahu man ahdaa ilaya cuyuubi bay dhihi jiray saxaabada qaar kamida ah laga so wariyey allah u naxariisto qofkii ii soo hadiyeeyo ceebtaydi ii hadiyeeyo waa hadiyu ku tilmaami jireen waxay ku tilmaami jireen hadiyo ceebtayda qofkii ii hadiyeeya oo yidhaha meeshaasaad dhaliil ku leedahay iska hagaaji saa saasaa tahay iska hagaaji qofkaasaa waa qof kaa naxaya waa qof wax kula kula raba waa qof ku asturayo ku dadaaya waa qof kor kuu qaadaya kor kuu wada soo ma waa qofkii de garanayo lakin dadka qaar waxaa laga yaaba markaad ku naseexayso inuuba umalayaa inaad aragsanta anaad aragsanta anaad ii jeedaa ah. a ood arkaysaa inuu maaratay salaamtii iyo wejigiiba ku bedelo cumar bin khadaab radi allahu canhu muxuu yihi laa khayra fiikum in lam taquluuha walaa khayra fiina in lam naqbal idaa lam naqbalha yani qof baa u naseexiyay cumar u yii cumar itaqi llah saa yaal saa markaasu wuxuu yihi laa khayra fiikum khayr inaguma jiro haddiina kelimadaas aynan dhihin haddayd ittaqi llah aynan dhihin ilahay ka cabso nana seexaynin khayr ma lahidiin walaa khayra fiina annagana khayr ma lihin in lam naqbala haddaanan aqbalin haddaan naseexada aanan aqbalin annagana khayr inaguma jiro marka maxaa la rabaa naasix amiin ah iyo mansuux yaqbalu nasiixa nasiixada aqbalaya intaa waa in la helo waa midda dee ay dadku awliye ku noqdeen muminiinta maxay awliye ku yihiin bacduhum awliyaau bacdin maxay awliye ku yihiin oo gacal iyo walaal ay ku yihiin yaamuruuna bilmacruufi wa yanhawna can ilmunkar wilaayada taasaa keentay iyo walaalnimada iyo isjeceelka iyo ehelnimada iyo dadka gana iska xigaan ayib falaa tarda ha ku raadli noqonin marka almacaayima ceebaha aad leedahay ha ku raadli noqonin fa huwa inaad ceebti ku raadli noqdo ku noqoto caarun ceeb weeye inaad intaad ceeb leedahay haddana ceebta ku raadli noqoto waa ceeb lagu daray ceeb wey ayib cadiimun weliba weyn yuurithu waxay dhalinaysaa yuuriu waxay dhexashiin almaxbuuba qofkii la jeclaa maqtan caro in qofka ceebtiisii uu iska bedeli waayo haddii loo naseexey qaadan waayo qofkii ku jeclaa uu ku nacaya war hebel wax loo naseexeena maaha war nagu taaban war wuxuu rabaa badda ha galo badda hadduu raba ha galo adoo dab kusii socdo kule war ha gale da'ye looma naseexin karin inkaar buu qabaaye waa qajajace ayib falaa tarda almacaayiba ceebta ha ku raalli noqonin fa huwa caarun ceeb weeye caartaasoo cadinun weyn yuuriu waxay dhaxashiinaysaa almaxbuuba kii la jeclaa maktan inuu ao caro ayay dhaxashiinaysaa yan makt muxib kii jeclaabaa u caroonayo wayahwi waxay ku hoobinaysaa bilwajihi qofkii wejiga lahaa ee sharafta lahaa min athuraya bay kasoo hoobinaysaa ururka xidiga la yidhaahdo wayubdiluhu wuxuu ku bedelayaa nacam arrinta ayadaa makaana alfawqi koraynta bedelkeedii taxta hoos buu ku bedeli soo maarti qofkii markaa martabadii uu saaraa hoos baa soo dhacaya a wuu ficnaa war soco war soco war wanaago waa baan lahay markaasuu deenaa diiday inuu qirto oo yeelo isagoo daruurahaas xidigaha huraya waa huraya eh, waa jamaaca min alnujuum almutaqaariba fi nadar alcayn inaga aragtideena marka la fiiriyo xidiga urur baa la dhaha urur a dhalinyarad maxay garanaya raggi iyo reemayaal reemayaalku maba fiiriyaanba cer goorba ugu dambeysay a cirkamaba fiiriyaan baadiyahaas iska furan markaad tagto oo daruura cirka unalayn oo saa ufiiriso waxaad arkaysaa subxaan allah cajaa'iba khalqi illahi subxana watacaala abuurka ilaahay xidigo madax iskula daba daray koox kooxa ah tilmaam tilmaama sifa sifa ah ya dibqalooco waxaas adaa lagu weydiinay taas adaa garasha abdiwahab ya maasegaalan waa jiray dibqaloocna waa jiray urur baa jira waxaana waxaana maqal maqal maqal xer baa jiray ya todob baa jiray ya sacaha baa jiray r kicin ba owr kicin baa jira hebel lagegay lagegay baa jira muxuu ah waxa lagegay ki lahooyadii buu dilay oo saasa tilmaamo badan baa jira cirka shaqo badan baa laga qaban jiray oo lagu sheekaysan jira uu noo kala shadaysnaa waa carruurtahayd aad baana noo beri xidigahaasi mid walba meel bay lahayd tu goortay dhaco tu xagaaga tu jiilaalka tu abaarta tu marku roobka da-o iyo tu tu markii beertu go-aysa xataa lagu gartaa jirta laakiin laysa lahaa tasarufun fi lkown kownka xidigahaasi wax tasarufa kuma leh makhluuq waay roob ma keento abaarra ma keento dhimasho ma keento noolla ma keento a keliya maxaa loogu talagalay ziina lisamaai dunya a muxuu ilahi yiri subxana wa tacaala walaqad zayana samaa dunya bimasaabiixa iyo biziinati lkawaakib ayad kale xidigaha iyo hujuuman rujuuman lishayaaطiin shaydaankana waa lagu soo badfic wey lagu soo garaa ta saddexaadna wabinajmi hum yataduun maraakiibta wadooda markaa safar tahay markaa socoto markaad yarsalasho salasho waxaa xidig hebel halkaas ah ururka alkaa qudubki qudub baa jalo iloobay qudubki qudub mataqaana halkan waa laga arkaya waxay kuleeyihiin xidigaas wuxuu ku toosan yahay kacbada wax u egna waa arkay anoo kacbada ag joognaa xidig wax u eg oo yar guduudan oo eg saaran waa arkay waa xidiga qiblada lagu ogaado markaad aragto qibladii waad ku togsantaha mia fil mia ah. kacbadaad ku togsantaha waxaas garan jireen odayaashii iyo dadkii baadiyaha yaqaanay ashaahid muxuu yahay ya jamaaca maxaan ku keenay thuraya wayahwi wuu hoobanayaa ceebtii qofka inuu iskaga raadli noqdo bilwajihi qofkii wajihahaa wajihi waa qofka sharafta la la dhahaa a ah, wa kaana cinda allahi wajiha waa kuma ciisa mase muuse kaha ya a laa takunu kaladiina aadow muusa fabaraahu allahu mima qaaluu wa kana cinda allahi wajiha weji iyo sharaf biiba ilahay agtiisa ku lahaa ayb marka qofkii wajihahabu wuxuu kasoo hoobinayaa min athuraya xidigahaas ururkaa yani qof darajo saraa waxa halkays hoos u dhacay ayib wa yubdiluhu wuu bedelayaa qofkii wajihaha makaana alfawqi koraynta bedelkeediibuu taxtan hoos ugu bedelaya dhulka kudhufaraya manaa ile ma jirto mogtaha waxaan wasakoobaynin maryihii hadday wasakoobayso irki jirkina waa wasakoobi soo ma qalbigana waa wasakoobi sumcaddina waa wasakoobi kulli shay tawasa waa mar in la ilaaliyo ubaahan yahi watanshuru canka kama daacaatu kama daacaatu sida daacadii iyo daacadii ilaahay loo daacaysanayay ay tubdiruka kuugu bedelayso ay ku bedeli addaraariya xidigaha iftiinka badan addaraari jamcu dura durana waxaa weeyaan xidiga iftiinka badan ee cirka ku yaala dura ladhaha marka daacadina waxay ku gaarsiisay daraari dura xidigahaas caadaasi kugeys ay ku gaarsiinaysaa kor bay ku qaadaysaa ayib wa tajcaluka alqariiba tajcaluka waxay kaa yeelaysaa alqariiba mid dhow bay kaa dhigi wain bacudta aabad fogaatide daacadi tajcaluka daacatu waxay kaa yeelaysaa alqariiba mid dhow bay kaa dhigaysaa a wain bacudta aabad fogaatide a qofka haba fogaado laakin maxay ka dhigaysaa qariib maxbuub lidanaas baad noqon dadka ku jeclaan adoo ka maqan oo ka fog adoo nasab ahaan iyo dhalasho ka fog adoo deegaan ka fog a adoo zaman ahaan saxaabadii nabiga ka fog iyo waqtigii nabiga ayaa haddana qariib ilaa rasuulilahi aad noqonaysaa qariib ila allahi ilahay kuu dhow waad noqonaysaa a waxaas o dhan way soo dagelaysaa daacadu marka saas wey kama daacato sida daacada ay tubdiluka daraariyi kugu bedelayso ee muxuu ahaa xidigahaas iftiinka badan ayay kuu gaarsiinaysaa haddee xidigahaasay ku gaarsiini waa kii xadiidka daa ishaaraynay oo dadka ahlujannaha qaarkood waxay isusayaan asxaab alquraf dadka dabaqyaha kora saaran sida muxuu ahaa loo fiiriyo oo laisku tusiyo adduriy lgaabir duri xadidkaas warkiisa duri xidiga iftiinka badane meel fog ka muuqda wa tajcaluka waxay ka ka ka yeelaysaa tajcaluka alqariiba a qariib bay kaa yeelaysaa wain bacudta aada fogaatide wa tanshuru canka way faafinaysaa xaggaada fi dunya adduunyada daacadu jamiilan qurux bay kaa faafin daacada iyo cibaadada iyo alla kacabsiga iyo dhowrsanaashaha qurux bay kaa ku faafi kaa faafinaysaa tanshuru canka waxay kaa faafin dunya addunyada intaad noosha jamiilan wajcalna lisaana sidqin iyo maxaba in aladiina aamanuu camilu saaliaati sayajcalu lahum raxmaanu wudda ha jeceel ya jibriil in allaha qad axaba fulana faaxibahu fayuxibuhu ayuxibu ahlu samaa wayudac lahu lard alqabuul waxaasoo dhan daacadaan ku helaynaa ayib marka ilahiy nagu toosiy subaa watanshuru canka fi dunya addunyada way faafinaysaa daacadu jamiilan qurux bay kaa faafin watalqa lbira saama ini qoran talqa nusa kale ma jirta talqa ahayn wa talqaa ah, waxay kula kula kulansiinaysaa albira dhaacadi fiiha xaytu shita meel al meeshaa doonto waxaa weeyaan biriga waa ismu jaamica likuli ma yuxibuh llah wayardaa min alacmaali aahirati walbatina marka birigii iyo samafalkii iyo khayrkii ayay mar walbaba ku siinaysaa weeye talqaa waxay ku siin daacadu daacadu daacay dhashaa khayrku khayr buu dhalaa cibaadadu cibaaday dhashaa maadaala meeshaad joogtaba samafale iyo ehlu khayr baad noqonaysaa obsanfala ayaad noqonaysaa wa tamshii waad soconaysaa fii manaakibihaa adduunyadan dhinacyaheeda iyo wadooyinkeeda casiizan xaalaad mid sharaf leh wa tajnii waxaad guran ood goosan alxamda maxad iyo xamdi fii maa wixii qad qarastaad abuurtay waxaad abuuratay tallaashatayna waxaad ka guranaysaa wax lagu xamdiyo oo wanaag iyo khayr iyo wanaag aad korinaysaa marka adduunyada haddaad nooshahay tamshi fi maraakibiha casiizan ah saxaabadii nabiga alayh salaam rasuulkeena kasoo bilow saxaabadiisa taabiciinti aimat lhuda ya adduunyada waxay ku joogeen sharaf iyo qiimo iyo karaamo iyo heybo iyo maxaba dadka ay jecel bay ku joogeen tamshii fi maraakibiha la socdo casiizan adoo casiiz oo sharaf leh watadni lxamda xamdi baad guranaysaa iyo mahad ah, wax lagu xamdiyo yani almaxmuud wax lagu lagu xamdiyo oo nicmo iyo khayr iyo barwaaqo ah iyo aakhiro iyo janno iyo wanaaga ayaad guran fii maa qad harasta wixii aada abuuratay ee tallaalatay unbaadna xamdigaasi ku mutoysatay waad ka guranaysaa leannahu qof walba wuxuu abuurto ayuu goostaa soo ma a laa ya laa yaxsadu zaaricu ilaa maa zarac saasa dhaha laa yaxsudu zaaricu ilaa maa zarac qofka wax abuurtay ma goosanayo wuxuu abuurtay waxaan ka ahayn waxaad abuurtay baad goosana kuusan bixin ayb qaala raximah llah wa anta adigu alaana hadda sheekhiiba hadda hadlaayo markuu ninkii isaga ahaa u naseexey isagana u naseexeeyey calaa lisaanihi kadib uu u qiray oo yihi waxaad sheegtay waa wax fiican laakiin ceebta laguma sii nagaade waa laga baxaaye iska beddel aan samayno ballantaasay qaateen marka wuxuu leeyahay adigu waad fiican tahay nin dhalinyara fiican baa tahay laakiin dadaalk dadaalkaada wad bu ku kuleeyahy wa anta adigu alaana hadda lam tucraf laguguma aqoonsanin oo ceebtaadii banaanka ma imaanin bicaybin ceeb laguguma aqoonsanin walaa danasta maadan wasakhaynin thawbaka maradaadii oo loola jeedo nafta iyo qalbiga qalbigaadii iyo maradaadii naftaadii iyo qalbigaadii ma wasakhoobin mundu nashata intaa soo kortay oo soo barbaartay laga bilaabo weli maradaadii ma wasakhoobin walaa saabaqta fii maydaani zuurin fii maydaani zuurin walaa saabaqta maadan u dhaqtamin oo maada oratamin fii maydaani zuurin golo beeneed maydaani zuur waxaa laga wadaa yacni meel laqwi iyo been iyo macaasi iyo xumana ka jirto golahaasi maydaanku waa waa meelaha laiskugu imaada la dhahay walaa saabaqta oo maadan baratamin oo maada dhaqtamin oo maadan ordin fii maydaani zuurin golo beeneed iyo meel xunoo wanaagsaneen walaa awdacta maada degdegin fiihi maydaani zuur wadda meeshaa beenta ay ka jirto umaada degdegin walaa khababta umaada ruclaynin alawdac walaa awdacta awdac waa jamcu idac awdacta maakuudu min alidaa dheh idaacuna waa alisraac nabi wakiilaha calayh salaam markuu kasoo noqday xajat lwadaac carafa saxaabadii oo didaysa markuu arkay muxuu yihi asakiinata asakiina faina albira laysa biidac faina albira laysa biidaac aayadda qur'anka waxay walaa awdacuu khilaalakum israac marka walaa awdacta walaa saabaqta omaadan oratamin fii maydaani zuurin meel been iyo laqwiga ka jira maydaankeeda iyo golaheeda iyo gosadeeda iyo isku imaadkeeda walaa awdacta maadan degdegin fiihi meeshaa beenta iyo zuurka u ka jira maydaankaasi walaa khababta maadan ruclaynin khabarku waxaa weeye alisraacu fi lmashi maca taqaarub alkhuda wa kaana calayhi salaatu wasalaam yakubu dawaafka dadki laga hadlayo halaatha dawaaf oo halaatha ashwaat kacbada saddexda hore in la dawaafo maxaa la yidhahdaa xoogo khabar baa la sameeya ruclo waayo ruclahaasa la dhaha dayib fain lam tanca haddaadan ka fogaanin canhu maydaan zuur meelaha xumaanta iyo beentiya ka jirto nashibta waad ku dhegaysaa fiihi zuurkii iyo macsiyadii yaad ku dhegaysaa nashiba nashib nashiba annaara dabka oo la shido oo meel huraaqaysa lagu shida waxaa la dhahaa nashibat innaar nashib alxariiq marka waxa weeyaan macsiyada haddaan marka hore iskama ilaaliniy dembiga iska ilaalin wuu huraaqi uu sii socod midba mid buu kusiidiy midba mid buu kusiidiy marka dambe laga soo noqon karin ayaa tegaysa oo caadi ad u arkaysa xumaantiba fain lam tanaa canhu haddaadan ka fogaanin nashibta ee caliqta fiihi waad ku dhegaysaa fiihi fi lmacaasi macaasidaad ku dhegi waman laka xaggee kaaga ahaan deenna bilkhalaasi fakasho idaa nashibta haddii aad kol ku dhegto kol haddaad ku dhegto oo dembigii aad kugu hulaaqo oo qalbigaada si fiican ugalo madoobaada qalbigii dib dambe yaa kaaga fujin hadii lama karaayo qofka de markuu xumaanta samayna marka hore waa xishoonaya xumaan buu dareemi qalbigaa olali wadnaha olali waa walbahaari toobad keeni culamada kusoo carari masaajidkii baa salaadihii soo kordhisanaya haddana marka labaad xoogow xishoodya baa ku dambeeni kadib dadku iska fiirfiirini marka dambe waxaad arkaysaa fabkaa banaanka dadka hortiisa asagoo xumaanta ku sameynaya arkaysaa soo ma dadka daqaadka iyo sigaarka iyo qashinka cuna hal mar isagoo ordi lama soo istaagin banaanka soo ma meeluu la soo galgalay waa soo waxeeyey waa la qaqariya afku iska tirtiray waa la soo waxeeyey waa lagu ikshaafay waabaa lii markii dambe maalin dambe waba kaaba meesha fadhiyada oo indhaha shan kusoo fiirinayo sababtu waxaa weeyaan nukita fiihi nuktatan sawda waa kii nabiga alayh salaam dambiga wax yar wax yar baa qalbiga loo madoobeynayaa xataa yasira xataa yasiira mirbaadan muja mirbaadan aswada kalkuzi mujakiya mirbadan aswada kalkuzi mujakiya laa yacrifu macrufa walaa yunkiru munkara waa ki ilaa nabig ala xadika fi saxix muslim kusugna xadii xudayfata bn yaman radi allahu canhu xadiidka dheeraa tucradu lfitan cala lqulubi kalxasiiri cuuda lcuuda faayu qalbin nkarahaa nukita fi nuktatan bayda waayu qalbin ashraba ushribahaa nukita fi nuktati suda xata yasira cala qalbayn cala abyada min safa walaakara aswada mirbadan kalkuzi mujakiya soo ma marka wax yar wax yar wey qur-aankan ilahay uu ishaaray wa tacala wuxuu kalaa bal raana calaa quluubihim ma kaanu yagsibuun nacam fain lam tanac canhu haddaadan ka istaagin marka hore nashabta fiih waad ku dhegaysaa waman laka xaggee kaaga ahaatay deena bilkhalaas inaad fakato idaa nashibta kol hadaad ku dhegto macasida ay kugu faafto tudanisu waxaad wasakhaynaysaa maa tadahara wixii daahir noqday minka xaggaada wixii wanaag ahaa iyo dahaaro ahaa ee diin iyo akhlaaq ahayd laheed yaa dib u wasakhaynaysaa xataa ka kaanaka waxaad moodaaba qabla dalika haddan ood xumaan ku dhex jirta ka hor inaan maad ahurta aadan daahirba noqonin a ninkii ficnaaba uma ekidba daahirba inaadan ahayn baa isku arkaysaa weligaaba soo marin bay ekaanaysaa tudanisu waad wasakayni maa tadahara minka wixii kaa daahir noqday naftaada xaggaada wixii daahir ahaa ee wanaag ahaa ee qiima ahaa ayaad dib usii wasakaynaysaa xataa kaanaka waxaad ku moodaa saad u dhaqmayso qabla dalika hadda ka hor inaad maa dahurta aadan daahirba noqoninba oodan hagaag iyo wanaag iyo ficil midna aan la soo marin ah. ilan qof walba wuxuu ku barbaaro oo marka dambe naftiisa ay la qabsato ku soconaya ayib wasirta waxaad ahaanaysaa asiira dembika dembigaada mid u xabisan oo u qafaalan fii wathaaqin xarkana ku xidhxidhan wa kayfa laka see kugu ahan marka kol haddii xumaantii iyo macsiyadii ay ku gebagabaysatay ood u noqotay qafaal aad qafaal u noqotay xarkada aad ugu xidhan tahay macaasidii iyo dunuubtii iyo xumaantii kayfa laka say kugu ahaanaysaa alfikaaku furasho aad ka furanto waqad usirta adoo lagu qafaashay qof la qafaashay oo la xidhxidhay see u fakan karaa halkaa inteeda gaadhay marka isgaari wey wasirta waxaad ahaanaysa asiira dambika dembigaada mid u qafaalah ah fi wafaaqin weliba xarka ku xidhxidhan wa kayfa laka see kugu ahday alfikaaku furasho aad xarkiis ka furfurto walxaal qad usirta lagu qafaalay oo qafaal aad tahay oo lagula wareegay wareerkaad arkaysaa qofka dambiga iyo macaasida aada ugu fogaaday xataa haddaad u naseexayso tira waryaa ilahay ka cabso wuxuu kuleeyahay meel baa lai wataa iyo ilahay isoo bari ha naftaydi baa kari lahay bu kuleeyahay nafti baa iga qaalib noqotay waan kari lahay waan rabaa eh laakiin nafti baa iga adkaatay samert afkiisuu ku qiraya inay naftiisa ka adkaatay gacan ugu jirin awooddii o dhan lagala wareegay maxbuus uu yahay xalka ku xidhay afkiisa ku sheegaya wuuna dareesanya ugu hadda markaas dareesanya ha ilahay isoo bari ilahay isoo bari ha waxba ay jiidanaaye waa iskari laahay ya xumaanta waa ku dhe adana kusii noqon waa iska kari lahay waa iska kari lahay wasal allah asalama alcaafiya wabillahi tawfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed